bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab ma yqul إda أmsى baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka idaa amsaa haddii uu galabaysto oo uu galab galo ay idaa dakhala fi lmasaa qaala xadahanaa saciid bnu rabiic wa huwa alcaamiriyu hiqat min sigaari الtaasica qaala xadahanaa shucbatu can yacla bni caطaa qaala samictu camra bna caasimi qaala samictu abaa hurayrata yaquulu qaala abu bakrin yaa rasuula allah callimnii shay-an waxay bar aquuluhu aan dhaho aan dhahayo idaa asbaxtu wa idaa amsaytu haddaan subax galo iyo haddaan galab galo qaala waxa uu yidhi qul dheh allaahuma caalima algaybi washahaada allaahuma yaa allahu allow caalima algaybi waxa maqan kan ku cilmiga lahow washahaadati waxa xaadirka ahe joogo ka ku cilmi lahow faatira asamaawaati waalardi ciraryaalo iyo dhul midka abuurayo oo isagoon meel ka fiirsanin raba kuli shayin wamaliikahu shay kasta rabbigiisow wamaliikahu shay kastoo allaha iska leh oo isaga yacnii mulkigiisu ou ku socdo awooddana u leh ashhadu an laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga maahane acuudu bika min shari nafsii waxaan kaa magangelayaa min shari nafsii nafsadeeda sharteeda oo min shari shaydaani shaydaan shartiisa aan kaa magangelayaa iyo <clears throat> wa sharakihi shaydaanka dabinadiisa erayaan marka waxaa loo dabdiyey wa sharakihi iyo wa shirkihi labadaba waa la dabdiyey wa sharakihi haddii la yidhaahdo waa waxaa waa dabinada u udhigaayo dabinka ama shabaagta uu dhiganayo wa shirkihi marka la yidhaahdana de shirkiga ou dadka ku xambaarayo <clears throat> ayb acuudu bika min shari nafsihi wa min shari shayطaani wa sharakihi ow wa shirkihi labada dabdib waa jiraan qul hu dheh idaa asbaxta wa idaa amsayta haddaad waa haddii aad subax gasho iyo haddaad galab gashaa waidaa akhadta madjacaka iyo haddii aada jiifkaaga qaadato <clears throat> qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa hushaymu can yaclaa can camrin can abi hurayrata midlahu wa qaala waxa uu yihi raba kuli shayin wamaliikahu wa qaala waxa uuna yihi shari shayطaani wa sharakihi ayb qaala xadahanaa khaطaab bnu cuثmaan wahuwa khaطaab bnu cuثmaan aلطaa'iyu alfawziyu hiqat caabid qaala xadahanaa ismaaciilu wahuwa ismaaciil bnu cayaash can moxamed bni ziyaadi can abi rashidin اlxubraaniy qaala ataytu cabdاllahi bna camrin ayaan u imid faqultu lahu waxaan ku idhi xadidnaa bima samicta min rasuuli اllahi sal ll ly slam wixii nabiga aada ka maqashay noo sheeg fa alqaa ilaya saxiifatan wuxuu xaggayga usoo riday warqad fa qaala waxa uu yidhi hada maa kataba lilnabiyi sala allahu calayhi wasalam kani waa wixii nebiga ii qoray ii qoraydaas marka kitaabadaas uu nebiga u tiirinayo waa isnaad majaazi ah sababtuna nebigu waxba ma qori jirin isaga xaqiiqatan marka kataba ilaya annabiyu sala allahu alayh waali wasalam macnuhu waxaa weeyaan waa ii amray in la ii qoro waa ii amray in la ii qoro ilaa nebiga waxba ma qori jirin ayb nebiga marka waxba ma qori jirin waxay eh, saas ayaa qur-aankuna uu tilmaamayaa eh, aladiina yatabicuuna rasuula nabiya alumiya ayaa lagu sifeeyey wma kunta tatluu min qablihi min kitaabi walaa takuطuhu biyamiinika ida lartaaba almubdiluun bukhaariga waxaa ku dhacday xadiidkii dheeraaye sulxu xudaybiya ayaa waxaa ku jirtay fakataba الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalama iyo ee meeshii moxamed ku taallay buu tiray aduu meelo sidaas oo kale abulwaliid ilbaaji ayaa isaga waxa uu yidhi waxaa laga qaadanaya inuu nebiga wax qoray uminimadana loogama baxo kelmad la qoraa keligeed loogama baxo yidhi ee uminimada ee nebiga marka suurada magaciisa moxamed inuu markaa qori karo ee maku noqonayo qofkaasi kaatib iyo qaari midna uminimada xaraf ama kelmad loogama baxo la qoro xadiidkaasna sidiisaas daahirkaas buu ku waday culimadii zamankiisii marka majlisii waxbay u qabteen aad bay ugu kaceen xataa qaar gaarsiiyey baa jiraba meel fog gaarsiiyey ibnu kathiirna suuratu waxaan filayaa suurat lcankabuud iyo ku sheegaa bukhaariga ibnu xajar laftiisana meeshaa sulxulxudaybiya uu ku sheegaa ayb <clears throat> kitaabada marka sidaas waay fanadartu fiihaa waan fiiriyey buu yidhi fa idaa fiihaa saxiifada waxaa ku taal ina abaa bakrin الصidiiqa radia allahu canhu sa'la الnabiya slى اllahu alayh wali waslama nabiguu su-aalay qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah callimnii maa aquulu ibar waxaan dhaho idaa asbaxtu waidaa amsaytu faqaala ya abaa bakrin qul allahuma faطira الsamaawaati wاlardi caalima اlغaybi wالshahaada raba kuli shayi wmalikahu acuudu bika min shari nafsii wamin shari الshayطaani wa shirkih wa an aqtarifa calaa nafsii nafsadeyda inaan u kasbado suu-an xumi oo aan xumi usoo jiido ow ajurahu ilaa muslimin ama aan muslim xumaan usoo jiido dhib u keeno marka nafteeda inaan xumi usoo jiido iyo mu'min inaan dhib u keeno mu'min dhib loo keenaa marka waa khalad waxa ay ahayd mu'minka qalbigiisa in farxad la geliyo oo wa idkhaaluka asuruura <clears throat> fii qalbi akhiika acmaasha waxay ka mid tahay fadliga badan ee nebigu uu tilmaamay haddaad marka murug iyo dhib un mar walba gelinaysana waa daran tahay qaala baabu maa yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi waxa uu dhahayo qofka haddii uu gogashiisa galo oo u dunmo qaala xadatanaa qabiisatu wa abu nucaymin qaala xadatanaa sufyaan can cabdilmalik bni cumayr can ribciyi bni xiraashin can xudayfata qaala kana nabiyu sala allahu alayh wali wasalama idaa araada nebigu wuxuu ahaa hadduu doono an yanaama inuu seexdo qaala wuxuu dhahaya bismika allaahuma amuutu waaxyaa magacaagan allow ku dhimanayaa ku noolaanaya waida stayqada min manaamihi haddii uu ka toosayana qaala alxamdu lilahi aladii axyaana bacdamaa amaatanaa allah ammaan leh allihina nooleeyey markuuna dilay ka gadaale urdadii baa mowd laga cabira wإlyh النshur qala xadaثna سlayman بn xrbi whuw abu أyub alwashixiyu qala xadaثna xmad عn haabit عn أnس qaala kana النabiyu sl اه slm إida awىa ilى firaashihi hadduu u dulmo gogashiisa qala alxamdu لlah اladii aطcamna wasaqana wakafaana allah amaan leh alihina quudiyey na waraabiyey wakafaana na kaafiyey nagu filnaaday isaga wa awaanaa na dumay kan badanaa miman axad badanaa laa kaafiya lahu wax kaafiya aanu lahayn walaa mu'wiya wax dumaana aan haysanin ayb marka wakafaanaa marka muhimaadkeenna iyo xaajaadkeenna o dhan allihi allihii kaafiyey oo isaga uu nagu filnaaday oo isaga nagu naga <clears throat> baahideenna iyo waxaas oo dhan daboolay ayib kam min waa kan marka oo khabariya takhiir keenayso marka kan badana minman axad badana laa kaafiya lahu wax kaafiya ounan u sugnaanin kam miman ya minman waay kam miman laa kaafiya lahu badana adi miman ma ku qora miman kaafiya kan badanaa miman axad badanaa laa kaafiya lahu wax kaafiyaa uunan u sugnaanin ayb oo muhiimaadkiisa iyo xaajaadkiisa aan qabsoomaynin walaa mu'wiya mid dumaana aan lahayn mu'wiya marka yacni wax duma aan qabin ee meeluu ku hoyda aan haysanin ee iska uu wareegaya marka waadiyadaas iyo kulaylka iyo qabowga meeluu ka gala aan haysanin waxay ku tusaysaa marka nicmatulmaskan guriga nicmo inuu yahay guriga meel qofka uu markuu tacab iyo habeenkii uu soo daalo meeluu gala haddii uu leeyahay oo uu ku haydo nicmaad aada weynuu haystaa haddii uunan haysanin meel uu galana ee marka qofkaas dhibuu qabaa ayb qabowga iyo kulaylka iyo waxaasoo dhan qala xadaثna abu nuعaym وyaحyى bnu muسى qala xadaثna shababaة bnu sawاr qala xadaثnي الmغيraة bnu msلm عn abi الزubayr عan jaabiri qala kana rasuulu الlahi sal ly slm laa yanaamu nebiga ma hurdi jirin xataa yaqra'a ilaa uu ka aqriya aliflaamim tanziil wa tabaaraka aladii biyadihi اlmulku labadaas suuradood qaala abu الzubayr fahumaa yafdulaani way dheer yihiin kula suuratin suurad kastoo fi lqur'aani ku sugan bisabciina xasanatan toddobaatan xasanay dheeriyihin waman qara-ahumaa qofkii akhriyana kutiba lahu waxaa loo qoraa bihimaa iyaga sababkooda sabcuuna xasana wa rufica bihimaa waxaa lagu kor yeelaa iyaga dartood qiraa'ada uu akhrinaya dartood lahu isaga loogu koryeelaa sabcuuna darajatan toddobaatan darajo xuda bihimaa canhu sabcuuna khatii'a ayaa looga hoobiyaa ayb inta dambe marka de waa abu zubayr qaala abu zubayr waa maqduuc intaas waa maqduuc maqduuc marka haddii ay tahay iyada tanoo kale de xukmu rafci maba qaadan karta haddii xataa shaygaani la dhaho nebi xadiid unbuu u haystaana xataa wuxuu noqon lahaa un mursal leanna saxaabigu haddii nebigu uu waxu kor yeelo awalba uu si sariixa ugu kor yeelaama mursal ay ahaa jirtay hadda maxaad u malaynay marka qala xadaثna mxamed bn maxbub qala xadaثna cabdulwaxid huwa bnu ziyaad qala xadaثna caasimun اlaxwal huwa caasim bnu sulayman can shumayd aw sumayd can abi laxwas qala qala cabdullaahi annawmu cinda dikri hurdada yani cinda dikri dikriga agtiisa qofku markuu hurdayo yani qofka haddii uu hurdo waqtiga uu alla xusaayo hurda ay qabato hurdada dikriga agtiisa la hurdo annowmu hurdada cinda dikri dikriga agtiisa la hurdo marka cindada nowmkaa ku tacallujinaysaa min ashaydaani bay ka ahaatay shaydaan xaggiisay ka ahaatay min ashaydaanidana xaggee ku tacalluqay iyadan kaa annowmu hurdada cinda dikri dikriga agtiisa la hurdo min ashaydaani ay ka ahaatay kaa-inun min ashaydaan in shi'tum haddaad doontaan fajaribuu jariba idaa akhada axadukum midkiin hadduu qaata madjacahu jiifkiisa wa araada ou doono an yanaama inuu seexdo falyadkur illaaha caza wajalla allaha xuso bal ha jaribo oo midkiin marka haddii uu booskiisa qaato hurdadiisa gogashiisii aado inuu seexdana ou doono rabbi ha xuso marka haddii uu rabbi xuso faa-iidou ka helayaa dikrigaasoo ee soo jeed iyo noog iyo qarow iyo ma ku dhacayaan allah ilaalinayo naf iyo maal labadaba uu ilaalinayo hadduu ka hurdo uu ka seexdo dikrigiina de soo jeed iyo waxaa ku dhacayo iyo qarow iyo waxyaaba marka oo aan wanaagsanayn qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can layثi can abi الzubayr can jaabirin qala kana الnabiyu sal ll slam laa yanaamu nabiga ma seexan jirin xataa yaqra'a tabaaraka iyo wa aliflaamim tanziil الsajda qaala marka labadaas suuradood akrintooda marka la seexanayo fadliga ku jiro ayaa labada xadiidkii hore kanba tilmaamaya qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akbarana cabdat can cubayd اllahi can saciid bn abi saciidin اlmaqburiy can abiihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa awaa axadukum ilaa firaashihi midkiin hadduu gogoshiisa galo falyuxilla falyaxulla maxuu idin dhigaa idinka shaqal muxuu idin yahay falyaxulla daakhilata isaarihi saasay ila tahay falyaxulla inay tahay saas muu ku dhigaa saas waa xalla yaxullu waa sideeday mutacadi ku tahay waana hulaahi isaga marka wuxuu ka bixiyey falyuxilla markuu axalla axallow ka bixiyey axallana hadda macnaha furid maaha macnaheeda ayb macnuhu marka waxaa weeyaan eh, falyaxulla ha furo daakhilata isaarihi ha furo macawistiisa meesha isaga yacni guntiga ha ka furo oo markaa ha furo meesha isaga xigto ayb meesha isaga xigto ha furo falyanfud bihaa ha jafo falyanfud ha jafo firaashahu firaashkiisa bihaa bidaakilatihi ha jafo daakilada ha ku jafo fa isagu laa yadri ma oga maxaa yeelay maa khallafa fii firaashihi gogashiisa waxa uga dib maray oo isaga gadaashiisa wa waxa galay oo uga dib maray ma oga walyadajic ha jeefsado calaa shiqihi lyman dhinaciisa midigna ha u seexdo walyaqul ha yiraa bismika wadactu janbii magacaaga qabiddiisaan dhinacayga dhulka ku dhigay fain ixtaba fain ixtabasta nafsii nafsadeeda haddaad celiso farxamhaa u naxariiso ixtabasta mau kuu dhiga ayb fain ixtabas ta ta-dana makuu kordhiga fain ixtabasta xoogaa qalaq inuu ku jira umalaysaa tarkiibkan imaa inay noqoto fain ixtabasat naftii hadday xabisanto oo ay ceshanto ama in la yidhaahdo fain e, xabastaha haddaad adiga xabisto ood celiso ixtabasat laakiin waxaa ku jirtay macno oo marka luzuum ayaa ku jira fain ixtabasat nafsii haddii la dhaho waa waa waa sax laakiin fain ixtabasta oo haddana haddana tacaddi mafcuul haddana loo sii tallaabiyo fa in ixtabasta nafsii xoogaa haddaan marka si kale loo helin meeshaas in la fiiriyay u baahan tahay qawaamiista iyo macaajimta ee ka fiiriya ficilkan marka asalkiisa iyo sida uu u gadgadoomayo ayb farxamhaa u naxariiso waa in arsaltahaa haddaad sii dayso ood soo dirto faxfadhaa ilaali ilaahu bima taxfadu bihi saalixiin addoommadaada suusuuban waxa aad ku xifdinayso waxaad addoommadaada ku xifdinayso ku ilaali iyadana ow qaala cibaadaka saalixiin ayb iyadana marka midan in ducadan in la akriyo ayb qaala xadatanaa abu saciid alashaj ayb cabdullaahi bnu saciidi qaala xadahanaa cabdullaahi bnu saciid bni xaasimin abu bakrin النaخaciyu qaala akbarana alcalaa bnu اlmusayb can abihi can اlbaraaء bni caazib qaala kana الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa hadduu galo ou u dunmo naama can shiqihi اlayman dhinaciisa midig buu u seexanayay uma qaala allahuma wajahtu wajhii ilayka wa aslamtu nafsii ilayka ilaahu wejigeyga adaan ku xaggaagaan u jeediyey wa aslamtu nafsii ilayka nafsadeydana adaan kuu ku hogaamiyey wa alja'tu dahrii dhabarkaygaan tiiriyey ilayka xaggaagaan usoo tiiriyey adaan ku adaan ku cuskanayaa rahbatan cabsasho aan cabsanaya darteed iyo waraqbatan damac aan damcayo darteed ilayka xaggaaga adiga un baan kaa cabsanaa adna waa ku damcaya haddaan ku caabudana waxaan kaa rajaynayaa haddaan ku caasiyana waa kaa baqayaa ayb labada alla isku leh marka raqbada iyo rahbada labada laa manjaa meel lagu badbaadaa ma jirto walaa malja-a meel lagu koraana ma jirto oo lagu eh, qofka uu meel la magan galaana ma jirto minka adiga lagaa magan gala ilaa ilayka adiga xaggaaga maana manjaa waa waa daraf eh, miimi ah manjaa marka macnuhu meel la meel la magan galaa ma jirto minka adiga lagaa magan galo walaa malja-a meel meel waxaan ujeedaa laa manjaa meel lagu badbaado ma jirto minka adiga lagaaga badbaado walaa malja-a meel la meel la magan galaa ma jirta minka adiga lagaa magan galo ilaa ilayka adiga xaggaaga waxaa ku jirta marka tawxiid arububiya iyo tawxiid aluluhiya ayb lanna minkadaas waa rububiya macna rububiya ku jirto wax kasta ada ahaaya ayib oo adiga waxa aad ii qadaraysid waxa aad qadartaa lagama faka karo dhibaatada yacni waxa xaggaaga ka imaanayana iyadana ilaahu meelaan uga fakan karnaa male inaan adiga kusoo magan galnoon kuu qasadnoon ku barinoon ku caabudno maahna ood markaas shartii naga leexisid marka ilaa ilayka ilaykadaasna tawxiid eh, uluhiya ku jirto leanna ilayka adaanku yacni adaan ku magangelaynaa markaad alla magangelaysid adiga waa waxidaysaa tawxiidkaas noociisu muxuu yahayna waa ibaad tawxiid lcibaada keligiisaa magangelay ilaahay waa caabudaysaa ayb ninkana waxaa qiraysaa wax kastoo imaanayo isaga ficilkiisa inay ku xaggiisa ay ka imaanayaan xaggiisa inay ka imaanayan ayb wa acuudu bika minka oo kale way wa acuudu bika adaan ku magangelayaa ilaahu minka adaan iska kaa magangelayaa see isaga magangeli alle ee shar intay ka imaan kartaa meel kale axad kale kaloo ku dhibi kara maa jira adiga dhib me dhibka allah keeno dheeftana allah iska iskale waa rubuubiyadii macnaheedii taas marka marka aada leedahay acuudu bika marka aada leedahayna uluhiyadii macnaheeda ayb aamantu bikitaabika ayaan rumeeyey aladii anzalta aada soo dejisay wanabiyika aan rumeeyey aladii arsalta aada soo dirtay faman qaala faman qaalahuna qofkii yidhaha fii leylatin habeen uma maata dhinto maata cala alfitrati ayuu ku dhintay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun qaala xadaanaa suhayl bnu abi saalix can abihi can abi hurayrata qaal kana rasuulu llahi sal l slam yaquulu idaa awaa ilaa firaashihi allahuma raba asamaawaati waalardi ayuu dhahayay waraba kuli shayin shay kasta rabbigiisow faaliqa alxabbi wannawaa xabadda midka dhambalay xabadda marka geleyda dhulka lagu duugo ama masagada waa jeexmaysaa soo maha tay jeexantaa waxaa kasoo baxaayo abuurkii ayb wanawaa laftimireedka midka dhambalay allaha dhambalayo munzila tawraati walinjiili waalqur'aan towraad iyo injiil ee qur-aanka allihii soo dejiyeeyow acuudu bika min shari dii sharin adaanku magangelayaa waxaan kaa magangelayaa mid kastoo sharu saaxiiba sharkiisa kaasoo anta adigu aakhidun mid haya aad tahay binaasiyatihi foodiisa ila wax ilaahay qabdadiisa ka baxsan maa jiro male waxaan adiga wax dhibaaya aa u jeedin qadar alla unbaa ku jiray wax ku dhibi karaan haddii qudrada alle meesha aanay markaa yacni aynan la soconin waxba ma dhibi karaanba ayb maa min daabatin ilaa huwa aakidun binaasiyatiha daabad kastaa marka allah fooddeeda haayo saa ku tasarufo wa meeshii alla u qadaray bay aadeysaa wixii alla u qadaray unbayna samayn kartaa laakiin alla wuxuu ku daray aayadda ina rabbii calaa siraatin mustaqiim koonka dhan asagaa ku tasarufo markii la yidhi sidee ugu ta tasarufkiisu marka wax xikmada male miya waa leeyahay ina rabbii calaa siraatin mustaqiima ku tusayso ee ha tasawurin adiga nin boqora oo dhowr dad isugu duwan yihiin oo dadkaas isaga xukumo qabdadiisa ay ku jiraan oo wax allaale wuxuu rabo iska samaynayo kale maaha alle ninkan boqorkaa xigmad male hawaa ku jirto waxa uu samaynayaa wax loo raacan karay noqon karaan laakiin alle marka la leeyahay laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun waxaan alla wax loo weydiinaynin waxay tahay liqudratihi wa cilmihi wa xikmatihi saas waay ee asaa iska maago iska sameeya un maaha sida nin boqoro malaayacni wax iskaga samaynaya wax iska jejebinaya maaha ina rabbii calaa siraatin mustaqiim marka macnahaasay aayadda ugu xiranta kitaabkan alfawaa'id aada uu sharxa ibn اlqayim xadiidkii dheeraa ducadii dheereede ahayd as'aluka bikuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka ducadaa marka u sharxa anta alawalu ilaahu kan ugu horeeyaa tahay falaysa qablaka hortaa shay-un ma ahaanin wax adiga kaa horeeya male adaa ugu horeeya wax kasta alwal marka min asmaa illaahi buu ka mid yahay ereygan marka alawal macno ahaan qadiim waa lagu macnayn karaa mararka qaar waa laysaga macnaya laakiin qadiim min asmaa illaahi maaha alqadiim qadiimka iyo awaliyaduna laba macnaa xataa macnaha awaliyada xeel dheer anta alawalu marka la leeyahay yacni mar walba adaa dadka u adaa yacni yacni adaa horeeya wax kaa horeeyaa ma jiraan qadiimku laakiin isaga waxay tahay xaalaaduu soo marmaray oo marka waa la leeyahay xataa caada kalcurjuuni alqadiim xataa caada kalcurjuuni alqadiim marka la leeyahay e shaygan marka waa isa soo bedbedelay xillisaan u ahaa xillisaan uu noqday awaliyadu laakiin macnahaas iyada waa ka ma waa ma wadato shaygan waa qadiim marka la yidhaha binisbati kan marka loo eego kan qadiim yahay waay anta alawalu marka laleeyahayna wax adiga kaa horeeya maba jiraan waynaa wa anta alaakhiru kan dambeeyaa tahay oo harayo falaysa bacdaka shay-un gadaashaa waxba ma ahaanay wa anta aldaahiru midka ka sarreeyaa tahay falaysa fawqaka shay wax adiga kaa sarreeyaa ma jiraan oo korkaaga shayna ma ahanin wa anta albaatinu kii dhow baa tahay falaysa duunaka adiga sokadaa shay-un ma ahaanin shay walbaa yacni wax ashyaada wax adiga kaaga dhawaanshiyo badan ma jiro ma jiro marka ilaahay isagoo caalin calaa carshihi ah haddana wax isaga ugaga dhow makhluuqiisa ma jiraan oo dhawaanshiyaha uu dhow yahayna qurbigaasi cilmi iyo ixaadada iyo waxyaabahaas ayb ibnu jariir aayaddan suurat lxadiid walawal walaakhiru wadaahir walbaatinu suurat lxadiid ay ku jirta aayadda ka dambeysana huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sitati ayaamin uma stawaa cala alcarshi yaa ku jirta aakhirkeeda haddana wahuwa macakumaa ku jirta markaasu wuxuu yidhi caalin calaa carshihi ilaahay carshigiisuu ka sarreeya yaclamu mutaqallabakum wamahwaakum huwa macakum tiiba wuxuu leeya yaclamu mutaqalabakum wamahwaakum laba aayadoo qur-aan ku taalo isku xigto inay iska hor yimaadaan ama hal aayad waa iska hor imaanayaan ha laga taga in la yidhaahdo kalaamka ilaahay waxa waxaa ka nasahan yahay dadka qaar baa waxay yidhaahdaan marka sidaa la yidhahda ilaahay saanna waa yidhi eh, haddii ilaahay saanna yidhi oo adiga sida maskaxdaada ku jirtaa sidan ay sidaas hore ka hor imaanayso ee eh, kalaamka allama iska hor imaanayo marka iskama hor imaana hadduunan iska hor imaanaynin bal balsheegsay u jamciyeen marka saxaabadii iyo waa in sidaa la yidhaahda iqdi cani dayna daynka xaggayga ka gud waaqninii min alfaqri faqrina ilaahu iga deeq qaala baabu fadli ducaa'i cinda annowm ducada fadligeeda hurdada agteeda yani fadliga kusoo arooray ducada cinda nowm hurdada agteeda qala xadaanaa musadadun qala xadaana cabdulwaaxid ibnu ziyaad qala xadaana alcalaa bnu lmusayab qala xadaanii abi can ilbaraa bni caazib qala kana rasuulu lahi sal l slam idaa awaa ilaa firaashihi gogashiisa hadduu galaya naama calaa shiqihi layman dhinaciisa midigo u jiifanay uma qaala allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawdtu amrii ilayka arrinkayga adaan kuu bandhigay walja-tu dahrii ilayka raqbatan warahbatan ilayka laa manja walaa malja'a minka ila ilayk aamantu bikitaabika aladii anzlta wanabiyika aladii arsalta qaala rasuulu llahi sal l slam man qaala huna uma maata dhinto taxta leylatihi habeenkiisaas dhexdeeda ku dhinta ama hoosteeda maata cala alfitrati ayuu ku dhintay qaala xadaanaa mxamed bn musanaa qaala xadaanaa bnu abi cadiy can xajaaji sawaaf can abi zubayr can jaabirin qaala idaa dakhala arajulu beytahu qofka haddii uu gurigiisa galo aw awaa ilaa firaashihi gogashiisa uu galo ibtadarahu malakun wa shaydaanun malag iyo shaydaan baa u degdego faqaala almalaku malagii wuxuu yidhaahdaa ikhtim bikhayrin khayr ku khatim wa qaala shaydaanuna ikhtim bisharin shar ku khatim fain xamid allaha allah hadduu mahadiyo wadakara wadakarahu ou xuso atradahu waa eriyaa yani atrada yani almalaku ashayaana buu eriyey hadduu taladii malaga yeelo oo uu dikri la imaado malagii shaydaanka waa eryaya wabaata waaxuuna baryayaa yaklauhu isagoo ilaalinayo yakla'uhu isagoo ilaalinaya faida stayqada hadduu soo toosa ibtadarahu malakun washaydaanun baa haddana u degdego faqaalaa mitlahu bay dhahayaan fain dakara allaha hadduu alla xuso waqaala alxamdu lilahi aladii radda ilaya nafsii allah ammaan laalihi nafsadeeda igu soo celiyey bacda mowtihaa dhimashadeeda kadib walam yumithaa aan dilin fii manaamihaa hurdadeeda aan ku dhex dilin alxamdu lilahi aladii yumsiku samaawaati walarda an tazuulaa allah ammaan leh allaha ciraryaalo iyo dhul hayo isaga an tazuulaa lianlaa tazuulaa saynan u dhaqdhaqaaqin an tazuulaa lianlaa tazuulaa dhulka iyo cirka yaa hayo allah hayo cirkaan ujeedi tiir ma ahaayan waxaya male saanu saanqaafna noogu yahay ayb dhulkan dhaqdhaqaaqayaa ka haya allah ka haya markau doonau dhaqdhaqaajiyaa ilaahay markaas ou dhaqaajinayana de wax dhacaayo waa ujeedaan dhulgariir la leeyahay wuxuu socday sakanno waxa uu guryo iyo dad iyo dhul meel dhanoo dhisnaydo wuxuu ka dhigayaa waxaan jirin si kale wax laga cabaadayana wax xataa wax shan daqiiqa soconaya maaha waa daqiiqad iyo sakano un wax socda wax soconaya marka allah cir iyo dhul allah hayo walain zaalataa haddii ay dhaqaaqaan in amsakahumaa min axadin ma celinaayo axad min bacdihi isaga gadaashiisa maa amsakahumaa min axadin ay axadun ma celinayo min bacdihi alla gadaashiisa inahu kana xaliima gafuura alxamdu lilahi aladi wayumsiku الsamaءa an taqaca calى اlardi ila biidnih allaha samada hayo inaynan ku dhicin dhulka korkiisa aynan ku dhicin uga hayo ilaa biidnihi isaga inuu idmo un maaha ilaa laga gaaro lara'uufu raxiim fain maata maata shahiidan hadduu dhintay isagoo shahiido dhimanayaa qofkaas wain qaama hadduu toosana fasallaa uu tukada sallaa fii fadaa'ila waa tukanayaa fadaa'il macooda fadaa'il dhexdood ayuu ku tukanayaa baabun yadacu yadahu taxta qadihi gacantiisa wuxuu dhigayaa dhabankiisa ama daankiisa hoosteeda markuu hurdayo dhabanka dhanka midigu u seexanayaa wuxuu dhigayaa marka gacantiisiibuu marka daankiisa midig barkinaya qala xadaثna qabisaة bnu cuqbata qala xadaثna sufyaan can abi isxaaq can اlbara qala kana الnabiyu sal ll slam nebigu wuxuu ahaa idaa araada hadduu doono an yanaama inuu hurdo wadaca yadahu gacantiisau dhigaya taxta qadihi alaymani dhabankiisa ama daankiisa midig hoostiisa wayaquulu wuxuu dhahaya allahuma qinii cadaabaka yowma tabcahu cibaadak ilaahu cadaabkaaga iga kori maalinta addoommadaada aada soo bixinayso qala xadaثna malik bnu ismaaciil qala xadaثna israa'iil can abi isxaaqa can اlbara can الnabiy sal l slam milahu qala alimaamu اlbukhaariyu baabun xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can caطaa can abihi can cabdillaahi bni camri can الnabiy sal l slama qaala khallataani laba arrimood laa yuxsiihimaa rajulu muslim qof muslima ma koobo ilaa dakla اljanة jannadou galaa ninkii xifdiyo labada arrin wahumaa yasiirun labada arrinna waa fudud yihiin waman yacmalu bihimaa qaliilun waman qofka yacmalu samaynaya bihimaa iyagana qaliilun aada buu u yaryahay yani aladi yacmalu bihimaa qaliilun waa iska mantu mawsuulo waman huwa aladii kan kii yacmalu bihimaas ku camal falaya labada arrimood qaliilun mid yar wax yar qiila wamaa humaa yaa rasuula allahi muxayin qaala yukabiru yukabiru axadukum fii duburi kuli salaatin midkiin waa takbiirsanayaa salaad kasta dabadeeda cashran toban wayaxmadu cashran toban alamdu toban yani allahu akbar toban alxamdu lilaahi wayusabixu cashran toban subxaana allahi fadalika kaagaasi khamsuuna wa mi waa boqol iyo konton cala lisaani carab say boqol iyo konton ku tahay marka shanta salaadood markaa ku dhufato soo intaa ma keenayso marka ya intaasay keenaysaa toban iyo toban iyo toban waa soddon soddon markaad shan ku dhufatana waa boqol iyo konton wa alfun wa khamsumiatin fi lmiisaani miisaankana kun iyo shan boqolay ku tahay oo boqol iyo kontonkii toban ku dhufo leanna alxasanatu bicashri amhaaliha waa kun iyo shan boqol fara nabiya sal l slam nabigaan arkay yacuduhuna biyadihi gacantiisa isagoo ku tirinayo waidaa awaa ilaa firaashihi taas waa mid firaashkiisa hadduu galo sabaxahu xamidahu wakabarahu waa tasbiixsanayaa waa taxmiidsanayaa alloo weyneynayaa fatilka mi-atun cala lisaan taas waa boqol ayay carabka ku tahay wa alfun fi lmiisaan kunna waxay ku tahay miisaanka ayb faayukum yacmalu ayib eh, kun waxay ku tahay iya dhan boqolaa laga rabaa inaad ka dhigto boqol baad ka dhigay soddon iyo saddex soddon iyo saddex midna waa soddon iyo afar boqol waayo intaas boqol toban ku dhufo kun waayo marka ayb faayukum yacmalu fi lyawmi wاllaylati baa ku camal falaya maalinka iyo habeenka shaqaynayo alfayni wakhamsamiati sayi-a ayb miyaan ka booda waalfun fi lmiisaani waay fa ayukum kiinee baa yacmalu samaynaya fi lyawmi waleylati maalinta iyo habeenka dhexdeeda alfayni wakhamsamiati sayi-a laba kun iyo shan boqol oo xumaan yaa sameeyo idinka amar ayb yani hadday dembi dhaaf u tahay kunna kun iyo shan boqolna tii horay ahayd kunna midaan damba waay waa laba kun iyo shan boqol marka laysku daro laba kun iyo shan boqol oo dembiyaa sameeyo yidhi maalin iyo habeen qiila yaa rasuul allah kayfa laa yuqsiihima waaba sidaas ajarkoodee sideebaa wax xifdiyaa ama koobaa ay u yaraanayaan marka oo haddayba sidaa u fudud yihiin seebaan loo xifdinaynin marka oo dadku aynan ugu camal falaynin ilaa wuxuu yidhi waman yacmalu bihimaa qaliilun qaala wuxuu yidhi yaatii axadakum shaydaanu midkiin shaydaanka u imaanaya fii salaatihiba ugu imaanaya fayudakiruhu xaajatan xaaja ay fayudakiruhu wuxuu xasuusinayaa xaajata kada wakada xaajad heblaayo dan dan heblaayo falaa yadkuruhu ma xusuusanayo toban subxaan allahi iyo toban alxamdu lilahi iyo toban allahu akbar wax yar waay daqiiqadaa lagu aqrin karaa haddana say dadka uga hoos baxay ee markaad salaada ku jirtaan buu shaydaanku midkiin wuxuu xusuusinayaa meel dan ka hayso qofkiiba markuu salaaddii assalaamu calaykum assalaamu calaykum yidhaahdaba horow ka ordayaa isagoo meelba anda waxba aan dareemayn soo ma arkin kuwa markaa la salaamo noqsadaba dadka tukanaya xataa aan u jeedinba oo dardaraayo waxa uun ku qufulan yihiin ordaayo shaydaan inuu wado waxaa dareemee banaankaasuu istaagayaa caawa marka wixii uu ka degdegaya shaydaanka cadowgii insaanka cadowgiisa waay marka waa lamaba rababa isaga waxaan horumarkan iyo wanaag maba laba baabun ay hada kani baabun baab weyaan idaa qaama min firaashihi hadduu gogashiisa ka kaco uma rajaca uu usoo laabto falyanfud falyanfudhu ha jafo gogashii waa jiiftay waa ka kacday waa soo laabatay iska jafo qala xadaثna ibrahim bn اlmundir qala xadaثna anas bnu ciyaad can cubayd اllahi qala xadaثanii saciid اlmaqburiy can abihi can abi hurayrata qala qala الnabiyu sal ll slam idaa awaa axadukum ilaa firaashihi midkiin haddii uu firaashkiisa galo falyaأkhud daakhilaةa izaarihi ha qaato daakhilata izaarihi macawistiisa yani ama hoosguntigiisa meesha isaga xigto gudaha gudaha xigto falyanfud bihaa ha ku jafo firaashahu gogashiisa waliyusami llaaha ilaahayna ha magacaabo bismi illaahi adha fainahu shaanigu fainahu isagu laa yaclamu ma oga maa khallafahu bacdahu calaa firaashihi waxa uga daba maray firaashkiisa gadaashiisa maa khalafahu bacdahu calaa firaashihi gogashiisa waxa u dib maray ma oga faidaa araada hadduu doono an yadajica inuu jiifto falyadajic calaa shiqihi laayman walyaqul walyaqul hayra subxaanaka rabbii bika wadactu janbii wa bika arfacuhu adaan kugu dhigay kaalmadaada qabideeda dhinacayga dhulkaan ku dhigay waana kor yeelay adiga kaalmadaadaan kusoo kor yeelay in amsakta nafsii fakfir lahaa haddaad celiso nafsadeeda u dembi dhaaf in arsaltaha haddaad sii daysana faxfadhaa bima taxfadu bihi cibaadaka asaalixiin baabu maa yaquulu ida istayqada billeyl waxa uu dhahaya hadduu habeenkii soo kaco qaala xadatanaa mucaadu bnu fadaala qala xadatanaa hishaam addastuwaa-iy can yaxyaa huwa bnu abi kahiiri can abi salamata qaala xadaanii rabiicatu bnu kacbin qaala kuntu abiitu cinda baabi nabiy sal l slam ayaan baryaayay faacdiihi wadu'ahu biyihiisaan u geynayay qaala faasmacuhu waxaan maqlayay alhawiya min alleyli saacad habeenka ka mida yaquulu isagoo dhahay samic allahu liman xamida wa asmacuhu alhawiya min alleyli yaquulu alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin yanii alhawiya asaacata min alleyli qaala baabuna ay hada kani baabun baab weeyaan man naama qofkii seexday wa biyadihi hamaruun iyadoo gacantiisa ay ku jirto ay dufan iyo wax leedahay wasaq leedahay hamar waa wasaqda miimka haddii la kordhigo miimka haddii la reebana qaynku wuxuu noqonayaa muhalad amrun iyo qimrun iyo qumrun waay marka qamrun waa waxa buuxo qimrunna waa xiqdiga iyo cuqdada qumrunna waa qofka doqonka ah oo aan wax jaribina wax ka saynin qimrun waqamrun waqumrun waay marka ayb dhanka haddii marka miimka la reebo qeynku wuxuu noqonayaa muhalatsulqeyn ama muhalat ulfaa weeyaan macaanidaa saddexdayna qaadanayaan markaas hadda laakiin midaani waa hamarun iska jir marka miimka maba reebana hamarun waana wasakda ama hilibka yani dufanka yani urkiisa qala xadaanaa axmed bnu ishkaab qala xadaanaa moxamed bnu fudayl can leytin can moxamed bni camr bni caطaa can ibni cabaas can الnabiy sal ly slama qaal man naama qofkii seexdo wabiyadihi kamarun iyadoo gacantiisu ay ku jiraan biyadihi gacantiisana kamarun ay leedahay dufan iyo waxa ay ka urayaan qabla an yaqsilahu intuunan dhaqin ka hor faasaabahu shay-un wax ay ku dhacaan markaa falaa yaluumana ilaa nafsahu yaanu eedin ilaa nafsadiisa waxaa dufankaas bahalladaa soo raacayaan bahallada sun iyo waxbay wataan waa taataabanayaan isagii inuu afkii ku taabtaa laga yaabaa indhihii inuu marmaraa laga yaabaa wixii gaara marka nasiibkiisa marka inaadan dufan ku seexanin gacantaada aad ah dhaqdo ood nadiifisa wn afkii iyo gacantii iyo wahaakada dareemi marka dashaaricu sida uu mafsadada u ilaalinahay intaas mafsadadaasu ilaalinaya ma umalaysaa marka mid ka weyn inuu ka tegaayo ou ihmaalinayo sharciga ummadda ummad dhan mafsado marka ku dhacayso shaaricu inuu iska ihmaalinaya ma maidinla tahay marka maya abadan qala xadaanaa muusa qala xadaanaa xumaad bnu salamata can suhayli can abihi can abi hurayra can الnabiy sal l slama qaala man baata wabiyadihi kamarun qofkii sidaa barya iyadoo gacantiisu ay dufan leedahay fa asaabahu shay uu ku dhaco shay asiibo falaa yaluumana ilaa nafsahu yownan eedaynin waxba ilaa nafsadiisa ma ahani hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed